اsamaawaati walaa fi اlard wamaa lahum fiihimaa min shirkin wamaa lahu minhu min walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lah calaamatu ibnulqayim hadalka uu ka soo raray in yar oo ka mid ah aan akrinaynaa waxaan u akrinaynaa qolooyinka qubuuriyiinta oo dadka dhintay tuuga gobol ka mid ah waxay yidhaahdeen in meydka la tuugo inay shirki akbara tahay waaba la isku khilaafsan yahayba mayd hala tuugo waxay yidhaahdeen shirki akbara ah inay too gaalnimadii weyneed tahay khilaafa culimmada dhexdooda ka jira oo culimmada gobol qabay yihahdeen gaalnimadii yareed ka yareed taas inay tahay gaalnimadii weynanka badneed inaysan ahayn ee midii middaas ka yareed ay tahay oo shirki asqara ay tahay waxaana kamida mid a ah yidhaha calaamat ibnuqayim calaamat ibnuqayim calaamatu ibnuqayimaaba ka mid a yidhi culammada qabtaba inuusan shirki akbar ahayn mayd la tuugaa ee uu yahay shirki asqara marka qofka hadalkaas luhu laba qof uunbuu mid noqon karaa qof aan hadalka u fiirin qaabka u socdo ee inta hal dhinac ka fiiriyo iska yidhi iyo qof og ee waxa weeyaan been u qasday labadaasu mid noqon karaa saas darteeda waan akraynaa hadalka qayb yar oo ka mid ah qaybtaas oo aad aad ugu caddaynayo qayb yar oo ka mid ah qaybtaasoo aad ugu caddaynaya meydka la tuugaa inuu shirkiga akbarkaa ka mid yahay shirkiga akbarkaa saddex calaamoa lagu yaqaan oo uga duwan yahay shirkiga asqarka ah oo ka yar shirkiga akbarkaa qofka ku dhaca islaamnimada waa ka baxa haddaan maanic sharciga u diidin shirkiga akbarkaa qofka ku dhaca acmaashiisu way burtaa shirkiga akbarkaa qofka ku dhaca ee ku dhintana naartuu ku waaran saddexdaas shirkiga asqarkaahu ma laha saddexdaasu ay ku kala duwayn shirkiga akbarkaa qofka ku dhacaa haduu awl muslim ahaa waa ka baxa ah, lain ashragta layaxbadanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin shirkiga akbarkaa qofka ku dhacaa camalkiisu waa buraa dhammaan wuxuu camal sameeyey shirkiga akbarkaa qofka ku dhaca naartuu ku waara hadduu ku dhinto naartuu ku waara hadduu ku dhinto asagoon ka toobadkeenin saddexdaasba shirkiga asqarka waa uga duwan oo camalka uu la saaxiibuu buriyaa shirkiga asqarka ee acmaashoo dhan ma buriyo shirkiga asqarkaa qofka ku dhaca islaamka kama baxo shirkiga asqarkaa qofka ku dhintaana naarta kuma waara hadduu galo nacuudu billaahi min annaar hadalka calaamaة iبن الqayim wuxuu ku yaalaa madaariju saalikiinka juزka koobaad dabcaduhu inay kula dugnaadaan waa dhacdaa laakiin saddex boqol afartan iyo labo nusqooyinka gobol ka mida hadalka uu ku yaalaa sababta keentay in dadka gobol ay u maleeyaan in calaamatu iبn اlqayim uu la tuugo ku daraya shirkii asqarkana waxay tahay fasalka iyo baabka wuxuu u guntay shirkiga labadiisa oo akbarka iyo asqarka markuu asqarkii sheegay uu yidhi wa min anwaacihi markaasuu wixii uu tirinayo wuxuu ku soo daray in loo sujuudo iyo meydka in la baryo iyo waana akbarka nuucyaalkiis wuxuu tirina ah, waxa uu tirina sababta waxaaba ka mida ah loo sujuudo shiikaaga inaad tira waa u sujuuda anugu uu yidhi qolooyinkaas qaba in shiika loo sujuudo shirki ma aha waxay idhahdeen marad ahanba sujuuda yidhahdeen waa wejiga dhulka la dhigo maba ahanaya sujuud ee waxay yidhahdeen shiikaa wejiga dhulka loo dhigaa tacdiiman lahu weynayn lagu weynayna ee loo sujuudi ma sujuud alla loo sujuudaa yidhahdeen amaa shiiqbaa in wejiga dhulka loo dhiga markaasu wuxuu ku yidhi ee sujuudda alle loo sujuuda wejiga dhulka la dhigaa soo maha magaciyaad ka bedela bal fiili magaciyaad ka bedelaayo sanabka loo sujuudaa waa wejiga dhulka loo dhigaa soomaa marka magaca iyo xaqiiqada xaqiiqada unbaa la fiirina ee magac laga bedela waxba tarime qof kastana ogyahay sujuud loo sujuudo ilaahay qayrkiis inaysan shirki asqara ahayn laakiin hadda hadalka uu shaarixa ka soo naqliyey bal fiili su-uwada wuxuu yidhi uma qaala wa min anwaacihi ay shirki shirkiga nucyaalkiisa waxaa ka dalabulxawaaiji danaha iyo baahiyaalka in laga dalbado min almowtaa dadka dhintay iyo walistiqaafatu gargaar in laga dalbado bihim dadka dhintay kaasaa ka mida shirkiga fiiri marka wuxuu yidhi wahaadaa aslu shirki alcaalam caalamkoo dhan gaalnimada ka dhacda asalkeeda wey midkaas dad dhintay oo saalixiina in la baryo gaalnimoo dhan asal ayada u ah banu aadanku wuxuu ka soo jeedaa nebi aadam nebi aadanna waa nabi ilaahay hooyadood xawaana waa mu'minad nabi ilaahay iyo gabar mu'minadaha iska dhaleen banu aadanku gaalnimadii ugu horreydee banu aadan gaaloobo meesha ay ka timid waxay tahay dad saalixiina in la baryo iyada asal u ah dad saalixiin inta leedaa waa la weyne waa la weynaynaa marka dambena la tuugo ayadaasaaba asal u ah gaalnimada banu aadanka baabka soo socda baabka ka dambeeyaan ku arki doonnaa insha allah bukhaari iyo ibnu jariir iyo qayrkoodba ay wariyeen markaasuu weli fa ina almayita qad inqadaca camaluhu qofka dhintay camalkiisu waa go wa huwa laa yamliku linafsihi nafcan walaa dara naftiisa uma heli karo nacfi dhibna uma keeni karo fadlan iska daa caman istikaafa bihi qofka gargaarka ka dalba iska badaa oo wasa'alow weydiisana an yashfaca lahu inuu u egeeyo ilalahi alle ugu egeeyo wahaadaa mayd inaad tiraa ilaahay ii bari ah, shiikhabadow ilaahay ii bari inaad mayd tiraahdaa min jahli qofkaas jahligiisay ka mid tahay bishaafici kaneergaynayuus ka jaahili oo maydkuusa noqon macnihiisa walmashfuuci cindahu allah agtiisa laga ergaynayana jaahilu ka yahay qofkaasu ma yaqaano waa ka jaahil markaasuu wuu yidhi fainahu shaamiya laa yaqdiru ma awoodo an yashfaca lahu inuu uergeeyo cind allahi alla agtiisa ilaa biidni ilaahi idankiisa maahane wallaahu allahna lam yajcal kama dhigin istiqaafatahu gargaar dalbidiisa iyo wa su-aalahu mayd inuu wax weydiisto sababan ilaahay sabab kama dhigin liidnihi ergada loogu idmo wa inama sababu sababka shafaacada lagu helo oo ilaahay uu idmo in loo ergeeyo qofka kamaalu tawxiidi waa tawxiid dhamaystiran fa jaa'a waa yimid haadalmushriku mushrigaan waa gaalka waa qofka qabriga tuuga mushrigaanu waa yimid bisababin sababuu la yimid sababkoo yamnacu diida alidna in looba idmo in loo ergeeyo sabab diidaaya in loo shafeeco uuba la yimidba wa huwa wuxuu la mid yahay qofka meydla ilaahi ii bari bimansilati man istacaana fii xaajatihi qof dantiisa u kaalmaysanaa bimaa yamnacu xusuulahaa wax diidaaya dantiisu inay soo xasisho shafaacada inaad hesho haddaad rabto ilaaha cibaadada loo barax tiraa haddaad tidhaahdo awliye allah ilaahay ii bari sababtii shafaacada aad ku weylaheed aad la timid waa qof ka shaqaynaya sababkii dantiisa uu ku weylahaa wa xaalatu kulli mushrikin gaal kastaba xaaladiisuna waa nuucaas fa jamacuu mushrikiintu waxay isku dareen bayna shirki shirki bilmacbuudi allihii la caabudayo loo shariig yeelo iyo wa taqyiiri diinihi alla diinkiisii oo la bedelo labadaasay isku dareen markay meyd yidhaahdeen alla noo bari iyo wa mucaadaati fiiri iyo wa mucaadaati ahli tawxiid ahli tawxiidka inay la collaytamaan labadaasay isku dareen ah, dadka meydka tuugayaa rabbigii abuuray waa u shariig yeeleen diinkiisiina waa bedeleen dadkii ahlu tawxiidkaya ilaahay toos u caabudayana waa la allaytamay oo qubriyiinta lama tusi karo qofle ilaahay keliya hala tuug ilaahay keligiis hala baryo ilaahay keligiis hala caabudo adduunka qofkaasi ugu nixibi dadkii ilaahay cibaadada u kali yeelay way la allaytameen allihii weynaana cibaadadiisii ay ugu shariig yeeleen wa nisbati dadka ahlu tawxiidka waxay u nisbeeyeen ila tanaqusi bilamwaati dadka dhintaad nuqsaaminaydaana yidhahdeen dadka dhinta awliyadii saadaadkii dadkii dhintay aad hoos u dhigaydaana yidhahdeen ood leedihin wax ma awoodaan saasay u nisbeeyeen wahum kuwa qubuuraha tuugaa ah, qad tanaqasuu ayagaa nuqsaamiyeen alkhaaliqa khaaliqa bishirki shirkigay ku nuqsaamiyeen wa awliyaahu ilaahay awliyadiisiina waa nuqsaamiyeen awliyada almuwaxidiina ilaahay u kali yeela bidamihim cayda ay caayayaanay ku nuqsaamiyeen wa caydihim eedayntooday ku nuqsaamiyeen wa mucaadaatim inay la collaytameenay ku nuqsaamiyeen wa tanaqasuu waxay kaloo qubuuriyiintu nuqsaamiyeen man ashrakuu bihi qofka ay ilaahay ugu sharig yeelayaan sheekh cabdulqaadir iyo waxa weeyaan dadka ay tuugayaan waa nuqsaamiyeen waa caayeen sababtoo ah waxay ka dhigeen inay raalli ka yihiin ilaahay in la garab dhigo haddii qof ka ka dembi badanna ma jiro qof ka raalli ku ah in ilaahay la garab dhigo quburintu waxay u haystaan awliye allah adee sheekh cabdiqaadir ii soo gargaar in sheekh cabdiqaadir raalli ka yihi haddii sidaas qofka ka raalligana muslimba maaha qofka raalli ka ah in ilaahay lala caabudo muslim maaha marka sheekh cabdiqaadir waxaayo waxaa ugu horeeya kuwa tuuba sababto waxay ka dhigeen mid raalli ku ah in ilaahay la garab dhigo soma jeed saasay ka dhigeen way nuqsaamiyeen aayata tanaaqusin nuqsaamin meesha ugu dambeyday id ciladu waxay tahay dannu waxay u maleeyeen qubuuriyiintu annahum kuwa ay tuugayaan raaduuna inay raalli uga yihiin minhum xaggooda bihaadaa tuugmada ay tuugayaan wa annahum kuwa la tuugaya amaruuhum dariiqadan inay amreen bihi tuugidaas saasay u malaynayaan saasay u malaynayaan wa annahum kuwa la tuugayaa yuwaaluunahum inay ugu gargaarayaan calayhi tuugidaa saasay u haystaan wa haaulaa'i kuwaas qubuuraha tuugaa hum acdaau rusuli waa rususha cadowyaalkoodii rususha ilaahay soo diray cadowgoodii waa qubuura tuuga fii kulli zamaanin zaman kastaba cadowga rusushu waa dadka qubuuraha tuuga wa makaanin makaan kastoo adduunka laga joogo cadowga diinta ilaahay iyo rususha waa qubuura tuugyada wamaa akara almustajiibiina fara badanaa dadka dhegaysta warkooda oo qubuuratuuga addeeca tiro dadka quburiyiinta addeeca fiiri marka quburatuugu ma shirki abaraha waa asqar waa kan waman walaa najaa min sharaki haada shirki اakbar u fiirso min sharaki sharaka waa shabaagta ama shabaqa shameegta ama shabaqa kalluunka lagu dabto markaasuu yidhi wamaa najaa kama badbaadin min sharaki haada shirki shirkigan shamaagtiisa iyo shabaqiisa shirkigan alakbari weynanka badan ilaa man qofa ka badbaaday jaradda u dhartiray oo u kala yeelay towxiidahu towxiidkiisa lilaahi allah wacaadaa la colaytamay almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajina oo nabcaaday la colaytamay filaahi ilaahay dartiis ula colaytamay ee qof jecel waxa weya qofkaasu shirki kama badbaadin qof mushrikiin jecel oo wataqaraba ilaahay ugu dhowaaday bimaqtihim caradooda carada ay ku caraysan yihin inaad ilahay ugu dhawaataa la rabaa iyo nacaybka u ku necab yihiin intaasa ilaahay loogu dhowaanaaba iyo nacaybka aad necab tahay taasa ilaahay loogu dhawaada bimaqtihim caradooda qof ilaahay ugu dhawaaday ilallaah ilaahay qof ugu dhawaaday oo watakada allaah alla ka dhigtay waxdow keligiis alla xaawiyahu weliyahu gargaarihiisa wa ilaahaw macbuudkiisa wa macbuudahu macbuudkiisa fajarada u dhartiray xubahu jacaylkiisa lilaah wa khawfahu cabsidiisa lilaah wa rajaahu damciisa lilaah wa dullahu isdullayntiisa lilaah wa tawakulahu tala saarashadiisana calallaahi alla u barax tiray oo alla dul saartay wa isticaanatahu kaalma dalabkiisa bilaahi allah kaalmaystay waltijaahu ciirsigiisa iyo kutiirsigiisana ilallaahi alla ka dhigtay waistiqaafatahu gargaar dalabkiisana bilaahi allah ka gargaar dalbay wa qastahu qasadkiisa lilaahi alla u barax tiray mutabican asagoo raaca limri alla wuxuu faray mutadaliban asagoo raadina limardaati ilaahay raalliahanshadiisa idaa sa'ala muwaxidku markuu wax baryaa sa'alallaah alluu baryaa waida stacaana kaalma hadduu weydiisana istacaana bilaahi alluu kaalmaa weydiistaa waidaa camila hadduu camal samaynaa camila lilaah alla dartiisu u sameeyaa fa huwa muwaxidku lilaahi alluu u sugnaaday wa bilaahi alluu ku xidhan yahay wa macallaahi alla la jirkiis maa allah alle ayuu la jirkiisa manaha alluu weheshadaao gargaar ka dalbaa wy wamaca allah ilaahi weynaayo ayuu weheshadaa oo gargaar iyo garab ka dalbadaa marka hadal sariix ah oo banaanka yaallo weeye inuu kuwa meydka tuugayaa shirkigay ku dhaceen uu shirki abariy ah, shirki abara inuu yahy shirki abara inuu yahay waaba nasgareeyo shirki abara ayuu yii baabu qowlillaah haadaa midkaanu baabu qowlillaah allah qowlkiisa baabkii ka hadlaaya wey tacaala allah waa sarreeya ilaah uu yidhi subxaana innaka adiga nabiga subano laa tahdi ma hanuuni kartid man axadkii axbabta aad jeclaatay hidaayatahu la hanuunintiisa adiga ma hanuuni kartid midka aad jeclaatay in la hanuuniyo aayaddaas ayaa baabkaanu ka hadlaa aayadaas ayuu baabkaanu ka hadlaa baabu qowlilaah haadaa midkaanu baabu qowlilaah allah qowlkiisa baabkii ka hadlaay wey tacaala allah wuu sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana innaka adiga nabiga subano laa tahdi ma hanuunidid oo ma hanuuni kartid man axbabta ey man axbabta hidaayatahu midka aad jeclaatay la hanuunintiisa adigu ma hanuuni kartid nabi maxamed ilahay sidaas ku nebi moxamed sala allahu calayh wasalam axadkii uu la jeclaado hanuun ma uusan hanuuni karin ma uusan hanuuni karin alamru biyadillaah arrinku gacan alle ku jiraa gacan alle ku jiraa gacan alle uu ku jiraa alla hanuuni karaa cidda uu asagu la doono hanuunka soo ma jeedin aayaddan iyo aayado fara badan ilaahay nabiga wuxuu ka anfiyey inuu hanuuni karo cidduu hanuun la doono aayaddaana ka mida waxaa ka mida ah ilaahay qowlkiisa suuratulbaqara ilaah uu yidhi laysa calayka hudaahu nabiga subanow dushaada maahan dadka in la hanuuniyo walaakina allaah yahdi man yashaa allah ayaa hanuuniya cidduu ma hanuuni kartid adugu waxaa ka mida ah ilaahay qowlkiisa suuratulyuusuf ilaa uu ku yidhi wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankoodu muminiin noqon maayaan si kastood ugu dadaasho adugu si kastood ugu dadaasho ood istiraada muminiin ha noqdeen ma noqonayaan aarka dadku aayaadkaas oo dhan ilaahi weynaa nebi maxamed wuxuu ka anfinaa inuu dad hanuuni karo isagu aayad kale ilaahi wuxuu ku sheegay inuu dadka hanuuni karo ilah wuxuu hi wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim wainaka ayaga nabiga subano latahdii waad hanuunidaa dadka ilaa siraatin jid ayaad ku hanuunidee jidkoo mustaqiimin toosan waa maxay hidaayada nabiga laga anfiyey oo aayaadka faraha badan looga anfiyey oo la yidhi mahanuuni katid iyo hidaayada nabiga loo sugay oo la yidhi waad hanuunidaa dadka oo dariiqa aad ku hanuunidaa maxay kale yihiin hidaayada nabiga laga anfinayaa waxay tahay hidaayatu tawfiiq waafajinta hidaayadeeda walqabuul qofka adigu aad doonto hanuunka ma waafaji kartid oo qalbiga kama geli kartid wey taasaa laga anfina qofkii adigu aad doonto hidaayada qalbiga kaba geli kartid hidaayada laga anfina waa hidaayatu tawfiiq waalqabuul hidaayada loo sugaana waxay tahay hidaayatu dalaala walbayaan dariiqaa dadka u caddaydaa wey xaqaa dadka u caddaydaa waa sidaas nabiga sal allahu calayhi wasalam xaqa inuu dadka u cadeeyo waaba shaqadii loo soo diray midaasna wey midda culumadu ka dhaxleen Ah. alculamaau warafat اlambiyaa culimmadu nabiyaalka waa dadkii dhaxlay waxa ay ka dhaxleen waa dariiqaas inay caddeeyaan nebiguna dariiquu cadday jiri midda loo diidayna waxay tahay oo nabigaba la siin inuu qofkuu doono hanuunka geli karo haddii la yidhi nebi moxamedaan laga anfiyey oo loo diiday culummana waa ka dambeeya waa ka fogi marka hanuunka in qofka qalbigiisa la geliyo allah keligiisa iskale cid la wadaagtaa ma jirto laakiin dariiqa in la caddeeyo xaqa la caddeeyo taas waa shaqadii nabiyaalka waana shaqada culummadu ka dhaxleen waana shaqada culummadu ka dhaxleen fi صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan xadiidka صaxiixa xadiisku bukhaari muslim ku yaala xadiidka صaxiixa ah waxaa ku sugan can ibni اmusayib in saciid ibn اmusayib laga wariyey can abiihi aabiis inuu ka wariyey saciid ibn اmusayib waa taabici asagu saciid ibn اmusayib ibni xasmi ibni abi wahab ibni camar waa makhzuumi qurayshi ah axad اlculamaa wاlfuqahaa اkibaari sabcati min ataabiciina fuqahaau sabca fuqahada la yidhaha toddobada faqiih ee taabiciyaalka uu ka mid yahy waxay isku waafaqeen ahlulxadiidka maraasishiisa hadduu yidhahdo nabigaa yidhi ousan sheegin ciddii u sheegtay inta mursala midka ugu saxiixsan inay ta cali ibnu madiini bukhaari shiikiisa wuxuu yidhi laa aclamu fi taabiciina awsaca cilman minhu taabiciyaalkoo dhan kuma ogi qofka cilmi ballaaran waa aimadii mutaqiinta ahaa ee hanuunka looga daba jiray can ibni musayib aabbihiis musayib waa saxaabi khilaafadii cumaan ibnu cafaanu soo gaadhay waa saxaabi awowgiis xasmi waa saxaabi dagaalkii murtadiinta lagula dagaalamayo yamaama aa dilay dagaalkii murtadiinta lagula dagaalamayo halkaas ayaa lagu dilay marka aabbihiisna waa saxaabi awowgiis aabbihiis dhalayna waa saxaabi fi صaxiixi can اlmusayib can abiihi qaal lamaa xadarat markay u timid abaa aalibin abaa aalib alwafaatu geerida markii abaa aalib waa nabiga adeerkiis nabiga adeerkiis weeye nabiga salى اllahu calayh wasalam afar adeeriyaalkiisuu soo gaaray afar adeer oo cabbaas iyo xamse abudaalib iyo abulah afartaasuu soo gaaray afartoodii labo iimaankiyay qaateenoo saxaabay noqdeen waa xamse iyo cabbaas laba ka midana gaallimay ku dhinteen waa abudaalib oo nabiga koriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo abulahab labadaasu gaalnimay ku dhinteen culmmadu masale cajaaib lay meeshaas ku sheegaan waxay yidhaahdeen cabdulmualib afartaas wiil magacyada markuu u bixinaayey abulahab wuxuu ku magacaabay cabdulcuza cabdulcuza ilaahay qayrkiisu addoon uga dhigay soo ma jeeda abu aalibna wuxuu ku magacaabay cabdimanaaf manaafu addoon uga dhig xamsena magacaadii u baxsho xams u baxsho cabaasna magacaadii u baxsho cabaas u baxsho labadii magaca fiican loo baxshay labadiiba waa islaami labadii ilaahay qayrkiis looga addoon dhigayna gaalnimay ku dhinteen labadooda waa diideen xaq xaqi waa diideen marka abu aalib waa nebiga adeerkiis waana adeerkii koriyey saas darteeda waxaan xaaraan ah qofka magac marka loo bixina ilaahay qayrkiis in addoon looga dhigo haddaad addoon cid uga dhigaydo alla uga dhigay waxaa leedaha cabdulaahi cabdi ma tiri addoon ma ka dhigtay allah ka dabamari cid kale kama dabamari karti cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulkariim cabdulcasiiz cabdulhafaar waa inaad allah addoon uga dhigto mar haddaad cabdi tiraahdo cid kale kama dabameri karto allah aan ahayn ma ka dabameri karto ma banaana ah, cabdulcuza u dhex iyo cabdimanaaf daad tiraahdo nabiga sow ma dhihin ana bnu cabdulmualib in cabdilmualibaan cabdi yaa looga dhig ir ah, cabdulmualib aa la yidhi nabiga awowdii saasaa la yidhahda cabdi marka la yidhi mualibaa ka dambeeya taas waxaa la yidhi waa xikaaye oday dhintay oo magaciisi la sheegayo wey maan magac nabigu bixinayo awoogiis magaciisi wey fadays arag nabiga iyo awoogiis marka magac qaldan oo qof kaa horreeyey sidiiad ugu dhawaaqi karta cabdulmualib aad leeda arrin tagtay wey laakiin qof adugu hadda uma bixi karti cabdifulaan inta abd tidhaahdo alla waxaanayn kama dabamari karti oo uma idaafay karti haddaadba cabdi tiri waa inaad alla ka dabamarida magaciisa cabdulkariim cabdاlcaزiiz cabdاlkafaar cabdulaahi cabduraxmaan waa inaad allah ka dabamarda magakiisa adeerkiis marka abuaalib markay geeridu u timidaa nabigu u yimid isagoo tawxiid ugu yeeray lamaa xadarad markay u timid abaa aalibin alwafaatu geeridii jaahu rasuululahi rasuulka alla u yimid sal اlahu alayh wasalam rasuulka alla u yimid huwa alxaal uu yimi cindahu abuaalib agtiisa ad leedahay abuaalib agtiisa cabdullaahi ibnu abi umaya uu ku sugan yahay iyo wa abujahli labadaasaa la joogtay nabiga adeerkiisa oo labaduna laba ninoo reer beni maqsuume ay yihiin faqaala lahu wuxuu ku yidhi nabigu faqaala nabiga wuxuu ku yidhi lahu adeerkiis yaa cami laa ilaaha إلا الله ka bedelo kelimatan kelimad dheh kelimadda uxaaju laka aan kugu doodo bihaa kelimadda cindallaahi allagtiisa uxaajuna waxaa loola jeedaa ashaddu laka aan markhaati kaaga noqdo wey ee doodii murankaayad maaha xayla riwaayad kaloo saxiix muslimkaa saasaaba ku suganba inuu nabigu yidhi ashaddu laka cind Ah, kelimad iidhe kelimadaasoo ashadu laka bihaa cind allah asaxi muslimka ku taala kelimad aan ilaahay agtiisa kaaga maqaati kaco iidhe kelimadaas dheh saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam qul dheh laa ilaaha ila allah kelimatan kelimadhe ka bedelo kelimadaasoo uxaaju laka aan kuugu dooban kuugu maqaati kaco bihaa kelimada cindallaahi allah agtiisa nabigu tawxiid ugu yeehay kelimadaas laa ilaaha ila اllah ugu yeehay fiiriya marka nimanka cardeed waa dad fusaxaa kelimadan macnaheeda yaqaanin macnaheeda waa yaqiinin ogaal ay og yihiinay u diideen kelimadaas waxay garanayeen macnaheedu inay tahay axad cibaado gar ulhu ma jiro allah maahane oo qofka kelimadaas yidhaahdaa uu beri ka noqonaayo dhamaan wax alla waxa diina oo islaamka khilaafsan saasay ogaayeen saasayna ku diideen saas darteedayna u yidhaahdeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay xijaab saasay u yidhahdeen wax alla wixii la caabudaya ma mid buu ka soo qaaday hal mid miyuu ka soo qaaday laa ilaha illa macnaheed saas u fahmiyey nabigu markuu yidhi sal allahu calayh wasalam adee laa ilaha illa allahu dheh waxay ogaadeen inay macnaheedu tahay beri ka noqo aabbaha iyo awowgaa diinkiisa hshirki waa diintii aabihiis abudaalib aabihiisu oo cabdilmualibe diinkiisu shirki u aha marka inay macnaheedu tahay diinkii aabbaha beri ka noqo waa u caddaata waxay doonayaan nabiga inay kula tartamaan abidaalib oo gaalnimada uu ku dhinto nabiguna wuxuu rabaa inuu islaamnimo ku dhinto kelimad adagay yidhaahdeen oo gaalada mushrikiintu ay xujaysteen waxayna kiciyeen nacaraat ljaahiliya ficilada jaahiligay aad u kiciyeen waxay ku yidhaahdeen sida atarqabu ma waxaad nabcaanaysaa oo nacaydaa can milati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diinkiisa ay ku yidhahdeen iiri aabbaha diinkiisii miyad ka tegayda saasay ku yidhahdeen waa kelimadda ugu adag oo gal xujaysto waa waxa dadka lagu kiciyo waa waxa dadka xaqa looga hor istaago aabbaha miyaad khilaafayn nabigu cabdilmualib ma sheegin laakin halkay ka timid kelmaddan markuu yidhi laa ilaaha ila allaahu dheh aa macnaheedu wuxuu yahay dhammaan wixii diin islaamka khilaafsan ka tag laa ilaha illah macnaheedu saas darteeda laa ilaha illahu dheh ayadaa caddaynayda cabdilmualib ka tag wuxuu ku sugnaa ayadaada aha saasayna abujahal u fahmeen iyo raggii la jooga maxaa yeel laa ilaahu macnaheedu waa maxay laa macbuuda xaqun ila allah wey wax la caabudaaba xaq mahan allah marka laga soo reebo cabdimualibna ilahay qayrkiisu caabudi jira marka way dareemeen inay tahay diinka cabdimualib ha laga tago waana u caddaata atarqabu ma waxaad nacaydahay ku yidhaahdeen can milati cabdilmualib facaada wuu ku eriyey calayhi abu aalib annabiyu nabiga sal اlahu alيه wasalam waa ku celiyey yaa cami qul laa ilaaha ila اllah kelimatan uxaaju laka bihaa cinda allah adee kelimad dheh laa ilaaha ila اllaahu dheh kelimad aan ilahay agtiisa kaaga maqaati kaco dheh oo ku celiyey nabiga sal اlahu alيه wasalam faacaadaa ayaguna halkii kelimaday ku celiyeen maxaa yeelay wax ka dambeeyo yidhahdaan lamaarku waa kelimadda ugu shar badan oo gaal xujaysto ab iyo awowo wixii lagu sugnaa miyaa la khilaafin waa waxa ugu dambeeya oo ay xujaystaan gaalada ayadii ku celin meel kale ma aadin maaa shubha ka daran ma jirto oo qof baadilow xujaysto fakaana waxaa ahaaday fakaana wuxuu ahaaday aakhiru ma aakhiru fakaana wuxuu ahaaday aakhiru ma shaygii ugu dambeeyo qaala uu yidhi huwa calaa milati cabdilmualib huwa calaa milati cabdilmubalib waxay yidhaahdeen culimmada shuraaxda kelimaduu ku dhawaaqay abubaalib waxay ahayd ana calaa milati cabdilmualib ana calaa milati cabdilmualib waana sida ku suganba musadraka xaakim ana calaa milati cabdilmualib inuu yidhi xaakim sidaasu musadraka ku weli laakiin raawigiya kelimadda waxa weeyaan ku tasarufay oo raawigiiyo wuxuu carabkiisa ka ilaali inuu yidhaahdo ana calaa millati cabdilmualib carabkiisu ka ilaashaday waa uu ku tag markaasu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib ah, waa tasaruf raawiga ilaa haddaad tidhahdo ana calaa millati cabdilmualib loo qaadan karaaba inaad leedaha anaaba ku suganba waana qatarba marka aakirkii wuxuu yidhi abu aalib huwa ninkaanu calaa millati cabdilmualib ayuu ku sugnaaday waabaa waa diiday an yaquula inuu yidhahdo laa ilaha ila اllah waa cadayn laa ilaha illa lah waa diiday soo kuma cadda marka millatu cabdilmualib iyo laa ilaha illa inay iska soo horjeedaan waa laba shay iska soo horjeeda mid yaa ku doodaya in lagu sugnaado abujahl midna yaa dadka ugu baaqaya nebi maxamed sal اlah alay slm cabdulmualib diintiisu waa shirki ahayd ah, diintiisu waa shirki laakiin meeshaan waxay yidhahdaan culummadu waxay isweydiiyeen abudaalib marka uu nabigu la hadlayo geeridiyaa u timid lamaa xadarat abadaalib alwafaatu geeridiyaa hayda geeridii aa hayda ilaahayna kitaabkiisa wuxuu noogu sheegay qofka marka geeridu haydo toobad ma leh ah, walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xatىa idaa xadara axadahum اlmowt qaala inii tubtu اlآan ilaahay weyna subxaana wa tacala wuxuu le toobad ma leh dadka xumaanta samaynaa ee geeridu markay u timaado le anugu haddaan toobad keena toobad ma leh wlaysat الtوbaة liladiina yacmaluuna sayi'aaت xatىa idaa xadara axadahum اlmowt qaala inii tubtu اlآan marka haddii waktigaa sakaraadku u yimid hadduu ku dhawaaqo tawxiidka uusan anfacayn oo usan toobad lahayn maxaa nabigu ugu dadaalaya waxay tahay jawaabtu xadiidka imaam axmed musnadkiisa ku wariya kuu caddaynaya iyo qeyrkiisba wariya sida tirmidi xaaladda qofka aan toobadda laga aqbalin oo hadduu gaal ahaa hadduu tawxiid ku dhawaaqo aan laga aqbalayn hadduu awal muslim faasiq ahaa fisqiga hadduu ka toobad keena aan laga aqbalayn waa markay naftu soo gaarto qarqarada dhuunyeeriska wey waa markuu qofku dhuunyeeriska joogo nabigaana sidaas caddeeyey sal اllahu calيه wasalam oo nabig wuxu uhi in allaha yaqbalu tawbata alcabd maa lam yugargir allah addoonka toobadiisa waa aqbalaa intuusan dhuun yeerin marka aayadda suuraة الnisaa xadiidka nabigaa kuu caddaynaya oo kuu fasiraya in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir allah addoonka toobadiisa waa aqbalaa ilaa intuusan dhuun yeelin xaaladda aayaddu sheegaydo waa xaaladda dhuunyeelska marka waa markaas markaan qofka wax toobada laga aqbalayno hadduu gaal ahaana hadduu islaama laga aqbali maa hadduu faasiq muslima ahaana fisqiga hadduu yidha waa ka toobkeena laga aqbali maa mar hadduu dhuunyeelis gaaro laakiin inta ka horayda in toobad laga aqbalayo xadiisku sariix ku yahy sababtaa nabigu ma uusan dheheen toobad keen haddaan toobadu anfacayn waxaa la mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu soo booqday wiil yahuudi ahaa oo nabiga qaadun u ahay u adeegi jiray oo gaal yahuudiya ah xadiiska imaam albukhaari adaba mufrad kusoo saaray ee saxiixa wiilkiioo sakaraadayo naftu ka socotuu ilaa nabigu wuu jeclaa dadka naarta inuu ka badbaadiyo islaam uu ku yidhi wiilka marka dhunyaans ma joogo weli waa fahmawa aabbihiisuu fiidhi macnaheeda waa ah, maxe manaa wuu la tashana wuu ka tala qaadana qola wuu ku hibaysana inuu islaamana wuu rabi lahaa siuu naar uga badbaado aabbihiina waa ka hibaysana aabbiyuu fiidhi aabbihiis waa gel yahuudi wuxuu ku yidhi adic abalqaasim waryaa yeela warka uu kugu yeelayo ah, yeel lagu ogyahay nabiguna aq ye ah, kii inuu diiday wiilkaanuna tegi waxba uga gasho inuu galo addic abalqaasim ku yidhi waa islaamay fa aslama wiilkii waa islaamtay nabigu waa baxa leh alxamdu lilah anqadahu min annaar ilaaha mahad iskale naar ka badbaadiye iri waa anfacday toobadda soo ma jeed waana dhinta wiilki ah, horu ka dhin marka axaadiisteeso dhan maxay noo cadaynayaan aayadda inoo fasiraya qur-aanka fasira toobadda qofka waa laga aqbalaa markuu sakaraadiyo oo xanuunsanyi hadduu gaalnimo ka soo islaamo waa laga aqbalaa hadduu faasiq ahayo toobadkeeno waa laga aqbalaa laakiin waa goorma markaa laga aqbalayn markuu dhuuyeeris gaaro xaaladdu ay caddaato markaas laga aqbali ma in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqardir taas macnaheedu waa sidaas marka sidaas wey marka qofka xaaladaada ku jira waa in lagu dadaalo oo toobadda loo laqino oo lagu boofiyo wey waxaa kaloo xadiidku caddaynayaa qofka dhimanaya in la yidhahdo qul laa ilaha ila allah mana ahan gaalka kaliya muslimka hata oo nabiga sala allahu alay waslm xadiiska abi dawud qayrkiis wariy wuxuu yidhi laqinu mawtaakum laa ilaha ila allah ah. laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allah muslimaaba saxiixaba ku wariyey ah laqinuu mawtaakum laa ilaha ila اllah dadka idinka dhimanaya laa ilaaha ila اllahu u laqina u laqina sababtuna waxay tahay hadday laa ilaaha ila اllahu kelimada ugu dambayda ka soo baxdaa noqota jannadu gela oo nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna qofka kelimada ugu dambayda ee ka soo baxda ay noqoto laa ilaha illa اllahu jannadu gela ka qof kastood u timaado oo dhimana waa inaad tira laa ilaha illa allahu dhe culammada gabolha waxay yidhaahdeen laa ilaaha ila allaahu dheh la dhihi ma hadduu muslim ee waxaa agtiisa laga leeyahy laa ilaaha ila allah si uu u qabsado ee la dhihi ma laa ilaha illa lahu dheh markaasaa la o maxaad saas u leedihiin waxay yidhahdeen qofkaan xaalad adagu ku jira waxaa laga yaabayaa in marka la ihahda dheh laa ilaha illa allahu imtixanaqila dhihi maayo ordiga oo saas ku dhinto marka khatartaasa laga cabsana maadaama xanuun adag qofku hayo qofkana xanuunku markuu qabto dabeicaddu waa yaraato marka laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah agtiisa laga leeyay si uu qabsado uaymiin harxa qowlmufidka ku sheega culamadaas waxaa loo xujaystay xadiidkan oo nabigu inuu yidhi qul laa ilaha illa اllah ya cami qul laa ilaha illa اllah waa ka jawaabi cusaymiin sharax wuxuu yidhi qofkan laga hadlaya muslimu ahaa kan uu nabigu qul laa ilaha illa yidhi waa gaal gaalka haddii markaa tidhahdo qul laa ilaha illa lah unta xanaaqo dhihi diido ugama aban darin awalba gaalkiisu ah ha haba kama aban hadlay hadduu kuu yidhahdo laa ilaha illa lahuna waa faa'iido laakiin qofkii muslimka ahaa laa ilaaha ila allahu dheh haddaa tiran inta xanaaqo inaad dhihma laa ilaha illa allah oo ku dhinto waa uga darta sooma waxay idhahdeen kan sidaasaan uga jawaabayna gaalka waa la leeyahay laa ila llahu dheh aa la leeyahy maxaa gaal ka daranu aadiha lamaan ka daba gaal waayo hadduu xanaaqaha dalkee tega ha meeshiisu joogaa gaalnimada ah laakiin muslimka in looga daraa la diidi saas yidhahda laakiin ahlucilmiga gobolkale waxay leeyihiin xadiidka kale oo nabigu yidhi laqinuu nooriya kaas aa looga jawaabi laqinuu mawtaakum dadka idinka dhigana u meerin dad agtiisa laa ilaha illa iskaga tira ma adan u meerin ah, talqiintu inaad u meerido qofka waxay ku cadda axaadiistu in la leeyahay qul laa ilaha illa laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan qofka u meerinaa qof aan tuhma ku jirin weynaya qof aan la tuhunsaneyn qof xog awal cadaawado ka dhexayda hadduu inta u yimaado waryaa laa ilaha illa dheh waa waa maanta waa weyn ku arkay inaad jilicsan tahay oo iraa dhihina mayne waraa naga ta ma haydid gacanta kuma haydid naftayadee oo meeshii ficilo iyo dagaalba ka qara oo uu kelimadiiba diido marka qofka u meerinaya qof aan la tuhmay weyny ila shaydaanku wuxuu dhihi karaa kanu dhaxalkaa lagu digyo damley hantidiu rabaa inuu qaato meel kaluu ka geli karaa qof saaxiibkiisu iska feecan in u meeriyo saasaa sii feecan oo wax tuhmaha u soo geli karin cadaawadu kala dhaxayn usan islaahin geeridaadu jecel yahay qof saas inuu noqdo saasaa fiican loona dhimriyo saasaa fiican marka kelimadii wuu diiday faqaala nabigu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laastakfiranna laka dembi dhaaf ayaan kuu weydiinayaa maa lam unha canka haddaan layga kaa reebin daan la ii diidin oo aan lay dhihin uma dembi dhaaf dalbi kartid ilaahay baan dembi dhaaf kuu weydiinaya adeer markaas ka nabiga looma diidin ah, ma loo diidin ilaahay baan waa uu dhaartay nabigu imaam nawowi waxaa laga qaadaa u inuu qofku dhaara ka la dhaarsan nabigu waa dhaartay laastakfirana wallaahi waan kuu dembi dhaaf dalbaya oo kuu dembi dhaaf dalbaya laka adiga maa muddada lam unha canka aan layga reebin oon lay dhihin uma dembi dhaaf dalbi kartid فأنزل الله allah wuxuu soo dejiyey caza allaa qaalib ah wajalla allaa weyn maa kaana linabiy nabiga uma sugnaan oo uma habboona waladiina dadkiina uma habboona aamanuu xaqa rumeeyeen an yastakfiruu dembi dhaaf inay u dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta mushrikiinta inay dembi dhaaf u dalbaan uma haboona nabi iyo dadka muminiinta nabiga raacay walow kaanuu ulii qurba hadday rabaan ha ahaadeen mushrikiintaasu kuwa qaraabo u saaxiib ah aabbaha hooyada adeerka eyda habaryarta ha noqdeen hadday rabaan kuwa qaraababa ha noqdeen walow kaanuu ulii qurba min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim markay u caddaato inay reeraha jaxiime ka mid yihiin kadib dembi dhaaf uma dalbi goorma caddaa kartaa qofka inuu reeraha jaximo ka midi waa markuu gaalnimo ku dhinto mar hadaad yaqiinido inuu gaalnimo ku dhintay khalaas waa la hubaa reeraha jaxiimo inuu ka mar hadday cadaato inuu reeraha jaxiimo ka mid yahay ma banaana in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiya ma banaana saasaa ilahay leey qur-aanka kaana iyo ma yembaqii iyo laa yembaqii mar hadday ku soo aroorto laba macnaa loo adeegsadaa maa kaana mumtanican qadaran maa kaana mumtanican sharcan labadaasaa loo adeegsada shay sharci ahaan u reebtoon oo sharci ahaan aan u bannaanayno sinaba aan xalaal u ahayn waa loo adeegsadaa waxaa kaloo loo adeegsadaa maa kaana mumtanican qadaran labadaasaa loo adeegsadaa ee wax si ka sinaba sharcan ugu bannaanaa kara ama dhici kara sharciga si inay ugu banaanaadaan ma loo adeegsado maa kaana iyo laa ynbagi iyo saas darteeda maa kaana linabiy nabiga uma sugnaan macnaha uma habboona oo sharcan uguma banaana wey waladiina dadkiina uma banaana aamanuu xaqa rumeeyeen an yastakfiruu inay dembi u dalbaan lilmushrikiina waa xaaraan marka qof gaalnimo ku dhintay dembi dhaaf dalba waa xaaraan dadka gabola musiibo ay ku dhacdo markii gaal dhinto wakhaasatan gaalada waaweyn oo madaxda ay ka tacsiyeeyaan markaasay kelimad khatara ku daranta sida gaal dhintay in laga tacsiyeeyo kala qaaday leeda dhammaanna kutubta muslimiintu way ka hadlaan horeyna waa ugu qaadan adkeerkood dee baad dhamuba uga hadlayba gaal dhintay in laga tacsiyeeyo laakiin waa kala qaaday leeda oo gaalku waa inuusan xardi ahayn gaal xarbiya ma laga tacsiyeey gaal dagaal muslimka kala dhexey lagama tacsiyeey gaalka dimigaa ah wey wax loo tacsiyeeya laakiin gaalka xarbiga looma tacsiyeey laakiin haddana midaas mid ka daranaaba jirtaba waa maxay midda ka daran qaar waxay leeyihiin marxuumkii dhintay hadda waa gaal dhintay marxuumkii ah. marxuum laba mid noqon karaa khabar inaad ka wadoo tiraa waaba loo naxariistay taas waa been cadoo qataraba iyo inaad u ducaynayda waa dalaal iyaduna ilaahay baad lid ku ah. waa khilaaf ilaahay aad khilaaftay maxay leedahay inaa waa diiday in loo dambi dhaaf in naxariis loo dalbo allaa diiday soo ma jeedi marka waa rin aad u bal waxaa xaaraana inaad tidha waa ka xuma waa ka murugsana ah. gaalaad dhintay inaad tidhahda arrintaas aadaan uga murugsanoo murugadaan la qaybsanay ah. siaa uga murugsanta waaba gaal dhintay see uga muugsan muslimiintu hadday tabarayeen inay dilaanayga aheede xataa yakuuna diinu kulluhu lilah soo ma si diintoodan allah ugu sugnaato inay dilaanayda aheedba hadday awoodaan biallahna uu dilay fa kayfa asa calaa qowmin kaafiriin ah. nabi sa wuu h see uga murgaa qoom gaalaha oo ilaahay halaagay see uga murgaa see uga murgaa soo ma jeedi subxaan allah see uga murgaa gaal dhintay oon u idhahdaa murugadaan la qaybsanaa gaalada kale fa kayfa aasa calaa qowmi kaafiriin wax dhici kara ma qofka muslimkaana waa inuu is ilaaliya subxaana allah marka looma demi dhaaf dalbi kara gaalada aayaddan marka fiiriya faanzla allah maa kaana linabiy wladiina aamanuu an yastakfiru limushrikiin suuratu tawbay ku jirtaa wahiya min aakhir maa nazla min suuradaha qur'aanka aanka kuwii ugu dambeeyey soo degay ka mid geerida abudaalibna goormay ahayd markay ahayd sanadii tobnaad oo bicsaday ahayd mako ayay ahayd saas darteeda macnuu ma ahan abu abudaalib markuu dhintay oo nebigu yidhi ilaahay u dambi dhaafa aayadda hore ka soo degtay maaha soo degiddu waa dambeyda aayadda ah, suuratu tawbay ku jirta qur-aanka suuradihii ugu dambeeya soo degay wey Ah. abu abudaalibna t sanadii tobnaad oo bicada nabigu dhinto markuu ku dhinto aad wax u kala fogu marka waa sabab waa tahay laakiin mar dambe wey ah, sabab nusuul waa tahay arintu laakiin waa ka dambeyday waa ka dambeyday waa ka dambeyday waanzl allah allah wuu soo dejiyey fii abi aalib wanzl allah ilaahay wuu soo dejiyey fii abiaalib fii shami abiaalib arinta abiaalib allah wuxuu soo dejiyey inaka adiga nabiga subanow laa tahdi ma hanuunin kartid man axadkii axbabta aad jeclaato hidaayatahu la hanuunintiisa walaakin allaha allah yahdi waa hanuuniyaa man yashaau qofkuu doonu ilaahay hanuuniyaa cidduu doono ayaa allah hanuuniyaa ee adigu ma hanuuni kartid qofka aad hanuunkiisa jeceshahay ma hanuuni kartid aayadaasna ilaahay wuu soo dejiyey ayadana ayadaana ilaahi weyna wuu soo dejiyey subxaana fiiri marka aayaddaas waxay noo caddaynaydaa iyo adilo badanoo hore aan u soo qaadannay nabiyaalka oo basharka kuwa ugu fadliga badana nebi muxamed uu ka mid yahay sala allahu calayh wasalam oo afdal bashar ah cala aliطlaaq dhammaan rususha ilaahay kan fadliga badan banu aadanka jin insi xaata ugu fadli badan ah iska da asagu inuu wax maamulo isagu wax uu maamulo lama arka koonka allah maamulo ee allah wuxuu ka baryo allah wuxuu doonana wuu siina wuxuu doonana waa diida fiiri nebi moxamed sal allahu calah wasalam allah wixii uu ka baryo waa haddee addoommada ilaahay midka ugu dhow allah wey soo ma jeedin ugu taqisan wey ilaahay ugu jecel yahay basharka ugu fadliga badan ululcasmiga ugu fadli badan rususho dhan ugu fadli badan allah inuu tuuga maan asaga horta waxma maamulo allah markuu tuugana allah wuxuu doonuu siinaa wuxuu doona lagu diida ee macnaheeda maaha wax alla wuxuu alla ka baryin alla wada siina u fiirsada tusaalayaal yar aan ka bixin kow tanaa ka mid a adeerkiis ilaahu u dembi dhaafu leeyahay waa loo diiday waa laga joojiyey saxiix muslimka waxaa ku sugan hooyadiis dhashay aa nebi maxamed sala allahu alay waslam rabbi weydiistay inuu dembi dhaaf u weydiiyo waa loo diiday markaasuu wuxuu weydiistay inuu qabrigeeda soo siyaarto markaasaa loo fasaxay qabrigiiyuu tegey saxaabadin waa la socotaa markaasuu iska ilmeey ilinaa ka daadatay markaasaa saxaabaduuna iska wada booyen kulli waana la weydiiyey rasuulka alla maxaad la booyey wuxuu yidhi ilaahay baan weydiistay inaan dembi dhaaf u dalbo hooyaday waa la ii waxaan weydiistay in la ii ogolaado inaan soo booqdo qabrigeeda taasaa la ii ogolaaday laakiin dembi dhaaf uma weydiin karti baa la yidhi waa hooyadiis ufiirso tabna waa adeerkiis ilaali jiray toban sanuu maka joogay oo tawxiidka dadka ugu baaqaya garab isaga u ahaa oo ilaalinaya isagaana soo koriyey waa loo diiday waxaan horay u soo ogaanay gaaladii saxaabadiisa laayeen hal dirah inuu habaaraaye allow naxariista ka fogee allow naclad ku rid inuu lahaa oo ay soo degtay laysa laka min alamri shay ow yatuuba calayhim ow yucadibahum fa inahum aalimuun maamulka waxba kuma lihid duu doon all waa ka tobad abal hadduu doonana waa cadaaba ila waa aalimiina kuwii uu nacladaayaana islaamay nabig sal اlahu alay waslm waa islaamay oo lacnadii uu ku habaaray habaarkii looma aqbalin aad ay u badanta adiladaas hadii la yidhaha hala tiriyo aad ay u badanta waxaa kamida ah adilada aad u faraha badan ee tusaya ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allahu lahum munaafiqiinta nabiga subanoo ilaahay dembi dhaaf u weydiiy haddaad rabto haddaad rabtana ha u weydiin toddobaatan goor haddaad ku celido dembi dhaaf ilaahay u weydiido ilaahay weynaa u dembi dhaafi ma laga aqbali ma laga aqbali ma maxaa dhacay maanicaa jira aan looga aqbalina waa gaalo gaaladan ilahay uma dembi dhaafo munaafiqiintuna waa gaalo imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam sa'altu rabbii ثalaaثan faacطaanii اثnayn faacطaanii ثintayni wa manacanii waaxida rabbigay saddex arrimoodaan weydiistay labuu isiiyey midna waa ii diiday u fiirsada xadiiska salaaxadiisa waxaan rabbigay weydiistay uu sa'altu rabbi anlaa yuhlika ummatii bisana waaan ummad waxaan rabbigay weydiistay ummaddayda abaar kala gaartoon hal qof seegin inaan ilaahay iiga sallidin faacdaaniiha ilaahay waysi weligeed dhici abaar muslimiintao dhan ku fadhiisato way dhici kartaa gobol inay ku fadhiisato soomaaliya ku fadhiisato ama suudaan ku fadhiisato ama sacuudi ku fadhiisato ama masar ku fadhisato waa dhici kartaa waa gobol muslimiinta ka mid a ah. laakiin muslimiintoo dhan abaar sinta ma dhacayo dhicinin rabbiyaa siiyey nebi moxamed sala allahu alay wuxuu nabigu wasa'altuhu waxaan weydiistay anlaa yuhlika ummatii bilqaraq facdaniiha waxaan weydiistay inaan ilaahay biyo ku wada maashay ummaddayda waana isiiye yidhi baryadaas waa iga aqbal wasa'altuhu waxaan weydiistay allaa yajcala basahum baynahum famanacaniihaa waxaan weydiistay ilahay ummaddayda inuusan isku dirin ayaga oo aysan qabiil qabiil iyo urur urur iyo koox koox aysan isku dagaalin waa ii diida ilaahay waa isku sallid maayaan koox koox iyo qabiil qabiil ay saa iskaga soo hor jeedaayan waa loo diiday nebi maxamed sala allah alay slm taas sariix sow kuma ahan nabi maxamed waa addoon ilaahay markuu allah tuugo intuu doon ilaahay siina intuu doona diida so sariix kuma aha culamada muslimiintae sharxana saasay wada caddeeyeen xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi qawlu bacdi shuraaxi masaabiix iclam ana jamiica dacawaati اlambiyaai mustajaaba wuxuu yidhi masaabiix culummada sharaxday gobol ka mid a ah waxay yidhaahdeen dhammaan waa la ajiibaa markaasuu uu arrintaasu ridiyey ibn xajar wuxuu yidhi jasmuhu biana jamiica adciyati mustajaaba fiihi qafla wuxuu yidhi jasminta uu jasmiyoo yidhi nabiyaalka baryayaalkooda dhammaan waa la ajiibaa waxaa ku sugan yidhi kafla can alxadiii saxiix xadiidkan saxiixa u halmaansan yahay oo caddaynaya gobol in ilaahay u diiday taasuu halmaansan yahay sa'altu llaaha alaaan faacdaanii inatayni wa mancani waaxida bukhaariyo muslim waxay wariyeen min xadiii abi hurayra wa anas ibni maalik muslime gaar ahaan jaabir uga wariyey rasuulku inuu yidhi fiiri likulli nebiyin dacwatun mustajaabatun yadcuu bihaa nabi kastaba waxaa ilaahay siiya hal baryoo la aqbalo nabigu wuxuu yidhi wa uriidu an akhtabica dacwatii shafaacatan liummatii fi laakhira halkii dacwo la aqbalayo la soo celayn anigu dilan u dhigtay shafaaca ummadayda aan aakhiro ugu shafeeco fiiri xaafid xajar markuu sharxay wuxuu yidhi waqad istashkala ظaahiru hada اlxadiiثi bima waqaca likaiiri min alambiyaai min adacwaat almujaaba ishkaal waxaa dhaliyey xadiidkan daahirkiisa oo wuxuu ku dhaliyey nabiyaalka in badan baryadooda iyadoo la aqbalaa qur-aankii sunadu sheegan nabiyaalka wax badana alla ka aqbalaa baryadooda daahirkiisuna wuxuu xadiiskan sheegaa baryaa hal baryaa jasmi ah oo go-an ee kuwa kale jasmi maaha jawaabtu waxay tahay yuu yihi xaafidku ana almuraada bilijaabati fi dacwati اmadkuurati alqaطcu biha wamaa xadaa dalika min dacawaatihim fahuwa calaa rajaa ijaaba wax alla waxay nabiyaal ka baryaan hal mid waa qaci nabiyaalka inta kale waa raju alla hadduu doono waa ka aqbal hadduu u diida inta kale waa saas kadalika akirmaani xadiiska bukhaariga markuu sharxayo wuxuu yidhi macnaahu xadiidka macnihiisu wuxuu yahay likulli nebiyin dacwatun mujaabatun albata nabi kastaa wuxuu leeyahay hal baryo oo la aqbalo go-an oo la huba in laga aqbalaa wa huwa calaa yaqiinin nabigaasuna waa huba in laga aqbalaa min ijaabatiha wa amaa baaqii dacawaatihim baryayo baryayaalka nabiyaalka inta kale fa huwa calaa rajaai ijaabatiha in laga aqbalaa rajadeeday ku sugan yihiin wa bacduhaa yujaabu wa bacduhaa laa yujaabu gabalaa laga aqbala gabalna laga aqbali ma wax wax laga aqbalan ayagaa ugu badan nabiyaalka ilaah soo ma jeedo oo lama tiri karo inta nabiyaalka baryo ilaahay ka aqbalo aaday u badanta intaasoo dhan maxay ku tusaydaa almru biyadillaah arrinkoo dhan gacana lu jira inta kale wa addoommo ilaahay inta kalena waa addoommo ilaahay allahu subxaana wa tacaala sal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed